soo gaarnay walaa yajuuzu liqtidaau bikaafirin walaa majnuunin walaa muxdiin walaa dii najaasatin daahiratin walaa rajulin wakhunsa bimra'a ilaa aakhirkiisa halkan wuxuu maadaama uu ka soo hadlay dadka imaamada sida loo kala leeyahay dadka waxaa jira dad aan wax tukin karin ama si guud ba aan tukin karin dadka ama de si gaar iyo xaalado gaar oo shuruudle aan imaam noqon karin marka masaladani waa masaladii hore cabsigeeda weeye masaladii hore waxay ahayd yaa xaqule imaamada masaladanna yaan imaam noqonba karin weeye qofaan imaam noqon karin salaad laguma xihan karo walaa yajuuzu ma banaana aliqtidaau salaad in lagu xirto bikaafirin gaal in gaal imaam laga dhigto dabcan gaalnimo lagu og yahay wey ilaa hadduu islaam daahirsado wax gaalnimaana aan lagu ogeyn dee muslimiinta unbuu ka mid yahay wixii qarsoonna iyo rabbigii weeye subxaana laakiin nin gaal oo gaalnimo lagu og yahay waxoogay soo dhoweyn ama la dhihi karaa ta'liifu lquluub qalbigiisaa lagu soo dumayaa hadduu qur-aankii iyo diintii yaqaanana tuki ma la dhihi karaa maya sababtoo ah salaadani waa qurbo iyo cibaado kanna qurbo iyo cibaado kama asaxdaba oo qof aan muslim ahayn salaadiiba ka asixi mayso ilaahina subxaana wa tacaala waa kii waa kii qur-aankiisa ku sheegayo waxaan islaamkan ahayn oo diina ilaahay dadka kama aqbala subxaana waxaa laga yaabaa innaga waagii hore oo gaal waaba gaalayse dadka u tukin inaan isdhihi jirro on la yaabi jirin laakiin waxaan aragnay gaalo xufaadulqur'aan aan aragnay oo qur-aanka iyo mehe tafsiirkii iyo qiraa'aadkii xifdisan gaalo fuqaha aan aragnay oo fuqahadii madaahibta guud ama madhab gaara ku takhasusay oo xaafid ku ah gaalo muxadisiinaan aragnay gaalo mu'arikhiinaan aragnay oo laga yaabo konton sano lixdan sano inuu maaddo fiqi ama qur-aan iyo culumtii uun aqriyayo habeen iyo maalin mana islaamin ogow waana xirfad uu ku shaqaystooo macallin buu ku yahay cilmi baaris buu samayn baa la yidhaahdaa kutub buu alifayaay oo qorayaa kutub makhtuuaadana waa taxqiijinayaa marar badanna waa idinka soo sheekeeyey ninka saas oo kaleeta ah nin xaafida oo mujawida oo tafsiirkii iyo qur-aankii iyo qiraaadkii yaqaana waa dhici kartaa marka nin sidaasihi ama markii hore kaafir asli ha ahaado ama mid intuu islaam aha isagoo yaqaana gaaloobayna waa dhici karaa oo magaalada macalimiin qur-aan gaaloobay oo hadda baadariyaalaa joogi jiray la noolyihi inay dhinteen garan maaye oo banaanka la taagnaan jira oon qarsan jirin ma aqaan inuu nool yahay shaafici gaal inuu dhintay inuu nool yahay garan maaye tolkay baa ihagraday buu dhihi jiray hadday si fiican baasha ila galaan baadari garaado weyn la noqon lahaa marka haddii uuba ninkii markii hore qur-aanka yaqiinay isagoo qur-aanka yaqiinayna uu gaaloobay kaana tuki ma la dhihi karaa maya walaa majnuunin qof waalan qof waalan ama junuunka mubaqaa ha noqdee daa'imka ama junuunka mutaqaطicee marna uu waasho marna miyirsada ha noqdo xilliga uu waalan yahay qofku haddee takaaliifba ma saarna wax cibaadaana kama asaxdo qasadkii iyo niyadii cibaadadu ay lahayd majnuun qasad iyo niyaba ma laha walidaalika nin waalan dadka tuki lama dhaho innahu laakiin waalidii markii ay noqotay karaamaad iyo awliyanimu bay imaam iyo khatiib noqdeen dadkii waallaa ee majaaniinta ahaa ma maqasheen soomaliyaad maqalin badan hebel nuur baa dardaray ma maqasheen ereyga nuur baa dardaray waxay tilmaamaysaa ninka waalani wuu kaa iimaan badan yahay oo adigana iimaanka lagu siiyey nuurkiisu uu yaraayoo caqligaagiibaa iska xajiyey isagana nuur iyo iimaan badan baa la siiyey oo caqligiisii buu jiiray markaasuu sidaa la waashay markii ninkii halkaa la gaarsiiyey junuunkii ay awliyanimo noqotay waxaa lagu dhihi wa min karaamaatihi annahu kaana yaktubu ljumucata curyaana isagoona xataa kastuur qabin buu mimbarka fuuli jiray jumcadii shuruudeedu sixat satru ka mid ahayd nin qaawana mimbar saaran mawaamaya misamiir qaba calaa haada almafhuum iimaankaaga mid ka badan baa la siiyey isaga caqligiisii buu derderay nuur baa derderay oo sidaasuu la noqday saa darteed suufi kastaba jinni iyo jaansuu ula shaqaysanaya markuu khafiifo baa lagu dhihi nuur baa derderay war nuur ma derderine iimaankii kii nabi maxamed ka badan calayhi salaatu salaam iyo kii abubakar iyo cumar ka badan maa isaga la siiyey iyaga caqligoodu muxuu u dardari waayey o u waali waayey weli nabi iimaankii la siiye la waashay ma aragteen ma maqasheen war maha ninkani jinniga jaankuu la shaqaysanayay baa qoorta u galay waxaa wey way iyagii baa dardareen nuun ma dardarin laakiin asalku nin majnuuna ama jinha ku dhaco ama si kale caqligiisa iyo maskaxdiisa isugu dhex daadato majnuun de mukalafna maaha waajibna ma saarna waxna xaraam kama aha wax cibaadaana kamaba asaxdaba walaa muxdiin nimaan ahaaro qabin ama xada ashara ma weyse qabo ama janaabaaba ku dhacday iyo xada asbaroo maba qabaysanba laa yaqbalu llahu salaata axadin salaata man axdaa xataa yatawada qofkii xadad ku dhacaay salaad ilaahay kama aqbala ilaa u weysaysto ilaa uu qofkii tahaaro qaato shardi asaasi a ah ka maqan qofkaasina dadka ma tukin karo waa haddii lagu og yahay inuusan weyse qabin wey isagu isagoo inuusan weyse qabinna salaad baan tukan inuu yihahda xaaraam wey oo ma banaana mana ka asaxayso walaa dii najaasatin mid najaase qaba daahiratin muuqata inay jirkiisa iyo dharkiisa najaaso muuqatoon qarsoonayn qaba wey najaasadu waa laba qaybood mid cayn la arka leh iyo mid hadday ingegto sida kaadida oo kaleeto waxay ili qabata ma laha hadda kaadidu hadday mara gaarto maradiina ingegto ma wax ili qabataa ka soo hara taa looma jeedo oo taasi de arki kartid adugu nin maradiisa najaasadii ku taalla oo ka muuqato isagana inaad ku daba tukato lama ogola waayo salaadiisu ma asaxayso wa siyaabaka faطaahiriya waynu soo marnay walaa rajulu nin kuma daba tukan karo iyo walkhunsa mid labeedihi bimra'atin qof haweena kuma daba tukan karo haweentu rag imaam uma noqon karto asalna waxay ka caddahay ljamaaca inoo iman doonto sida loo kala istaagaye haweenka horay malaha istaagga ee gadaal weeye mowqifka istaagooda imaamaduna waa horay in la maro nabiguna calayhi salaatu wasalaam sufuufta fadaa'ilkeeda markuu ka sheekeynayey raggana kan u horeeyaa u fadli badan dumarkana kan ugu dambeeya dumarku kan u horeeye ragga soo xiga waxaa ka fadli badan ka ka sii dambeeya markuu laa khayru sufuufi rijaali awaluhaa wakhayru sufuufi nnisaai aakhiruhaa haweenka safafkooda kan ugu dambeeyaa u fadli badan ragga safkoodana kan ugu horeeyaa u fadli badan iyada xaggaa hore maba lagu ogaba haddaba rag ma tukin karto ragu ekana ma tukin karto labeedku culimmadan waxay isku qabteen bini aadamku maha laba jinsiba mise waa saddex ma rag iyo dumar keliya mise qayb saddexaadoo labeed la yidhaahdoon ragna ahayn dumarna ahayn baa jirta marka masaladaa laga hadlayaay hunsaagu waa saddex laba qaybood weeye waxaa la yidhahdaa khunsaa bayin iyo khunsaa mushkil mid labeeba laakiin dhan u badan raganimo iyo dumar midkuu doonay ha u batee kaasi dhanku u badan yahaa la raacin iyo labeebaan dhanna u badnayd oo dhexdhexaada kaasi ma jinsi labadii ka mid aho waxoogay labadii uun tacaarud ay isku haystaanba mise waa jinsi saddexaad oon labadaba midna ahayn oo masale fuqahadeyna isku qabteen masaa'il furuucana ay ka dhalatay calaa kulli xaal mushkilka markuu yahay waxaa dhici karta rag inuu yahay waxaana dhici karta dumar inuu yahay isagu dumarka waa tukin karaa kumase daba tukan karo waayo haddaan ka soo qaadno inuu ku daba tukaday oo gadaal istaago ragna uu noqdo dumar baa tukiyey haddiise isagu tukiyo hadduu rag noqdona waa balla hadduu dumar noqdona dumar dumar waa tukin karaan mushkilad ma laha midda labaad isagu ragga wuu ku daba tukan karaa laakiin ma tukin karo waa ku daba tukan karaayo hadduu rag noqdona rag waa istukiyaa hadduu dumar noqdona mushkiladba ma laha laakiin haddii isaga raggii uu hormaro hadduu rag noqdo la garanye hadduu dumar noqdo dumar rag tukiyey baa ka dhalan sooma ma saa darteed xunsaagu dumarka wuu tukin karaa kuma daba tukan karo raggana wuu ku daba tukan karaa mase tukin karo waa axkaamta la qaybibeeda axkaamtiisa waa laba qaybood saddex qaybood weeye xunsaaga mushkilka ah. qayb dumarkaa la raaciyaa qaybna raggaa la raaciya qaybna waa la kala nuseeya masalada waa masaajidka la kala nuseeyey dhinacna rag baa laga soo qaadiyo dumar imaam uma noqon karta isaga dhinacna dumar baa laga soo qaadiyo isagu ragga imaam uma noqon karo saa weeye macnaha hunsaagu ama labiibka la yidhaahdo haddaynu niraano dumarku rag ma tukin karaan sidoo kale labiibna ma tukin karaan oo wuxuu ixtimaalaa inuu rag noqdaa dhici karta dumarku ragga inayna tukin karin nasuustaan tilmaanay bay culimmadu ka qaatay raxmat ullaahi calayhim walaa man yaxfadu alfaatixata qof faatixada tuka iyo xifdisanoo si fiican u yaqaana kuma xidhan karo kuma daba tukan karo biman qofka yukhilu dhimaya bixarfin minaa xaraf ka mida nimaan xarfaha qaar karin ma tukin karo dad xarfihii wada kara waa inoo iman doontaaye aw biakrasa aw aradta aw alsaqa inta waa intii xarfaha dhimaysa aw biakrasa mid dhagoola kuma xihan karo ninka dhagoolkii dee wuxuu aqriya badanaa lama yaqaan aw aradta waxay yidhaahdaa ninka xarfaha shida xaraf walbaba shida qaarna waxay ku fasiraan gangada qof markuu qur-aankii aqrinaya gangale dadka ma tukin karo aw alsaqa ama carabla ninka caraba yahay ra'dii ma karoo laan buu u bedelaa kaafkiina ma karoo taaf buu dhahaa xuruuftii buusan qaad sixi karin ninkaasi dad xuruuftii sixi kara imaam uma noqon kara yidhahdeen waxay fuqaada shaaficiyadu ku dareen ciddaan xarafka caynka iyo xa'da karin dadka ma tukin karaan inuu halkaantu soo dhardhaaro alxamdulilaahi uu yidhaahdo ma soconaysa yidhahdeen ama rabilaalamiin uu akriyo oo caynkii ama xaadi uu keri waayo ma tukin karayaan dadka ninkaas waayo alhamdu ma ahane qur-aanku alxamdu wey rabilcaalamiin wey aalamiin maaha waxay yidhahdeen haddaba qofkaan xuruufta karin ama asal lahjad iyo luqad ahaan buunan u karin ama cillad carabkiisa uu qabo buunan u karin qofka xaraf walba shidaye aragtaga la yidhaahdana ee hadalka shishidana hadal shishiditaankaa laba ah qof hal xaraf ku celceliya badanaana ta'da iyo fa'daa u badan ta qof yidhaahda iyo fa qof yidhaahda ama fa'daa dhibta ama ta'daa dhibta waxaanay soo gelayaan qofka hal xaraf ku celceliya qofka waa inoo soo socdaa isaga dib buu ka keeni doonaa kuwanna wax badan kama duwana qofka carab kalaana waa qofka xuruufta qaarkood buu bedelaaye wax ma shido qofka aan sheegayne faad iyo ta'dana qofka yuradidu xarfan xarafku ku celceliyaa wey qofka xarfa hadalka shidshidana aragtaa la yidhaahdaa akraskuna dhagoolka wey dadkaas oo kaleeto qiraa'adoodu taab maaha salaadooduna sida qiraa'adii la rabay lamaynan wada imane lildaruura bay u asaxdaa haddaba ama qaacidadaynu diidi ama qaacidada waxaan leenahay waa aklabiye waxbaa laga soo reebi qaacidada yidhahdaan man saxat salaatuhu saxat imaamatuhu ninkay salaadiisu asaxdo imaamnimadiisuna way asaxaysaa fuqahada qaarna waxay yidhahdeen waa qaacido saxa wayustanaa min dalika waxaa laga soo reebi baan dhahaynaayo xaaladahan aynu tirin qolana waxay dhahaan wareedha xaaladaha waa fara badan yihiine qaacidadan nagala leexda tan qaacido saxa mee nagala leexda iyo war sax weeye qaacidadiiyo meelo badan bay gashaaye intan aan geli karin un ka soo reeb labada waa laba masaloy fuqahadu isu qabteen raxmat ullahi calayhim jamiican fa in dahara hadday soo baxdo bacda salaati salaad baad nin ku mana aadan ogeyn fa in dahara hadday soo baxdo markay soo isbaxdo bacda salaati salaada gadaasheed ana imaamahu imaamkiisa waaxidun min haaulaa'i kuwa aan soo sheegnay mid kamida inuu yahay tilmaamahaa leh lazimahu licaadat salaaddii inuu soo celiyaa waajib ku ah waay salaada iqtidaahay ma asixin mar hadday dib ka caddaatay yidhaahdeen inaad kuwaa mid kamida uu salaada ku tukiyey salaadaadi waa ku noqo dabcan qaacidadu waxay keenaysaa intaa waktigu joogo in la soo celiyo masaladan dhowr jeer baynu soo marnay ilaa idaa kaana calayhi imaamka inay tahay najaasatun khafiya najaaso qarsoon oon ishu qabanaynin aw kaana muxdisan uu yahay xadad qabay fii kayri jumucati jumco waxaan ahayn hadduu ku tukiyey dib ka soo baxday inuusan weyse qabin isaga dushiisa wey adi salaadda kuwaas hadayna jumco ahayn hadday jumco tahay soo ma aha salaadaa waa lagu noqon bay yidhaahdeen hadduu isagu imaam ahaa aw fiihaa salaada dhexdeedaad ku ogaatay ka salaadii ku xidhatay umbaa aragtay ninkii oo salaadu jahriyayba ahayde ama xadii karila ama caynkii karila ama ra'diiyo laamkii karila oo carabla ama qur-aankiiba hadalka googoynaya oo shishinayaad aragtay marka aw fiiha salaada jumcada dhexdeeda buu xadad kaga yimid ama ku ogaaday wahuwa zaaidu waa ka badan yahay cala arbaciini afartankii afartankii jumcada shardiga ahayd waa inoo iman doonta waxaa la daliishaday afartankiina isaga haddaan lagu darin way dhammaystiran tahay fain kamulat bihi arbacuuna afartanku hadday ku dhamaystiranto wajabat icaadatu in la soo celiyaa waajiba macnaheedu ilaa falaa wey wuxuu ku leeyahay jumcada hadduu muxdis ahaa waa la soo celin jumcada marka laga reebo salaadaha kale lagaama rabo ayib haddii jumcadii ay dhahday oo isagoo xadas qaba dadkii uu tukiyo laba mid bay noqon isagoo afartanka ma dheeraa afartan aan isaga ahayn hadday joogeen salaada way asaxdeen salaadii kale lamid tahay cadadkii la rabay waa la hayaa way tukadeen jamaacadii haddii isagu afartanka dhammaystirayeybana oo inta kale soddon iyo sagaal qofuna ay ahaayeen isaga jumcadiisii ma asixin ka go imisaa soo ar ah. soddon iyo sagaal jumco ma ka asaxdaa fi madhabi maya jumcadii waxba kama jira soo celiyo ama qof kale hela ama isagii ha soo weysaysto ama haddii kale duhur tukada halkaasay shaaficiyadu la mareen oo arbiciinka xaggee ka keeneen baabkeedayna u iman doontaa insha allahu tacaala intaasina waa inta aan loo ogolayn dadka imaam inay u noqdaan dabcan masaa'ilkan waa iska ijtihaadiyo fuqahada qaybo badan baa diidan ninkii ila hadalla adadkaa ee qoladan la dagaalamayey wuxuu ahaa alxaafid abu maxamed ibni xasmin raxmat ullaahi alayhi kitaabkiisa almuxalla de wuxuu leeyay uman baaban ilaahay luqadoodaba ugu darin xay iyo cayna walaa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa wey haddaad tirahdaan salaada iskuma xidhan karo jumco iyo jamaacaba in la ilqeeyo sow ma aha buu leehay oo uman dhan way islaameen diintiina way barteen xuruuftanna maba karaanba saasuu ilaahay kaga aqbalayaa buu leehay laakiin waa min baabi daruura laftiisiyo waa qinaya asalku xuruuftii in la akriya inay ahayd wayasixu waxaa asaxaya fardun salaad farada ah khalfa naflin salaad sunnaha in lagu xirto nin sunno tukanaya adoo farad tukanaya waad ku xidhan kartaa asalna waxaa u ah nabigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ibni jabal ayaa la tukan jiray cishaha inta uu soo noqduu qowmkiisa tukin jiray haddana imaamu noqon jiray tii horena farad bay ugu dhacday ta dambana imaam buu dadku ugu ahaa naafila iyo sunnay u ahayd wa subxun baa la tukan karaa khalfa duhrin duhurka gadaashiisa labada salaadood ee hore waxay ku kala duwan yihiin waajib iyo sunnay kala yihiin niyadaa kala duwan ninna niyadiisu farad buu niyoonayaa midna niyadiisaa sunnaa ama ma ahane midna waxay u dhacaysaa fardan bay uga dhacaysaa midna naflan bay u noqonaysaa masaladan qisaa naga qabsatay waagaa manhaajka akhrisan jiray nin calanla la dhihi jiray annagu aanan aada u aqooninoo xer badan wata baa ma xilli duhurkii annagoo minhaaj raacanaynu na soo duldegay wuxuu yidhi miyaa yidhi farad iyo sunnaa la isku xidhan karaa ma idinkaa yidhi saas waxaan idhi ha markaas ay ku tahay maanta meeshay ku taallaan idinka rabaa nin baa naga maqan oo markaa kaadi iyo wayse u baxay annagoo kitaabkii raaraadinayna baa ninkii baa soo noqday uu fiiriyey ninkii kitaabkii dhiibu la yiri kitaabul bartankiisi u bixiyey waatan yidhi waryaab saa intii yidhi khayr allah ku siiyo ila ninkani mana qoro mana akriyaba ninka ciidanka dhan iyo xerta waata duubka weyn annaga masalada nagu haysa waxna ma qoro waxna ma akriyo alif ba weligii looma dhigin waxaan uu ku foorarsanayana waa waa sheekada guure maba akriyi karaa waxaan ha khayr allah idin siiyo maanta waad iga jaahil bixiseen buu yidhi waad iga tegey annagi nig aad fiirin waaan war ninka miyaa taqiini war ma aqoonina waxayn dhihi soo markaan arkay waan gartay waxaynusa kala garanayn ninkii usoo saaray waa dhintay allahu naxariista marka faradkiiyo sunnadu sida ay u dhacayaan baa kala duwan duhurki iyo subaxana cadadkaa ah kala duwanoo ma'muumkaa salaada hor dhamaysan wa subxun baa asaxaya khalfa duhrin duhur gadaashii nin duhur tukanaya salaad subaxoo kaa tagtay waad ku xidhan kartaa wey markaad labada raagacdood dhammaysatana intaad salaamo naqsato ood istaagto baad haddana duhurkaagay ku xidhan kartaa labadiiba jamaaca soo maa tee baa wanaagsan waa baab laakiin inay asaxaysaa laguu sheegayaa ama fadhiga ku sug ama salaadaba ka bax labadaba adaa khiyaaru leh wa qaa'imin baa ku xidhan kara khalfa qaacidin qof fadhiya gadaashi imaamka oo fadhiya maamuumku waa taagnaan karaa waana fii maradi mowti nabiyi sala allahu alayh ali wasalam xilligii nabiga oo garbaha lahaya la keenay abuubakar oo dadka tukinaya abubakar dhinaciisa bidix baa la fariisiyey nabigaa imaam ahaayoo fadhiyey abubakar iyo dadkuna way ku xirnaayeen oo way taagnaayeen nabigu abubakar nabigu fiirsanaya rukuuc iyo sujuud dadkuna abubakar bay fiirsanay radi allahu canhu wa ardaahu qisadana waa saxiixeynkay ku taallaa wa adaa-un salaad adaa baa khalfa qadaain salaad qadaa lagu xidhan karaa salaad qadaa nin tukanaya iyo nin salaad adaa tukanaya mar haddaan qaabka salaadu iskhilaafsanayn afcaashooda daahirkaa waa lagu xidhan karaa maxaa dhiba waxa yaallee kala duwan soo niyada addaha iyo niyada qadahal maaha haddayba bannaanaatay niyadoo kala duwan oo niyatu lfardi wanaflia ah in la ysku xirto haddana niyadan kala duwanaanshaheedu tii kale waxba kama duwana waayo tanaaba laba farad ah qado iyo adday ku kala duwan yihiin taana farad iyo nafli bay ku kala duwanaayeen waa bilcagsi qof qado tukanaya adoo addo tukanaya waa ku daba xihan kartaa isla nafsu daliil baana loo daliishanaya walaw iqtadaa hadduu ku xirto bigayri shaaficiin nimaan shaaficiye ahayn haddaa laysa soo galay somali nin xanafiya haddaad ku xiratay magaaladaad u dhaadhacdaan sowmaa xanafiyadaasaad salaada ku xidhateen ama waad safarteen oo carre maalikiye intaad tagteen baad maalikiye ku xidhateen ama xanaabilaad ku xidhateen walow iqtadaa hadduu ku xirto imaam ka dhigto bigayri shaaficiyin nimaan shaaficiye ahayn ba adigoo shaaficiye aada salaadii ku xidhatay saxa salaadaa way asaxaysaa in lam yatayaqan haddaanu hubsan annahu imaamku akhalla inuu dhimay oo ka tegey biwaajibin waajib waajibaadkii iyo arkaanteedii haddaadan hubin qayb inuu ka tegey imaamnimadii way ansaxaysaa baa ku xidhan kartaa wa ilaa falaa haddii kalese maya hadduu waajibaadkii salaada qayb ka tago iyo arkaanteedii kuma xidhan kartid markaad aragtana waa inaad ka doorsataa waayo ku raacitaankeeda salaadu kuma ansaxayso ayib walictibaaru tixgelintu maxaa waajib ahayn biictiqaadi ilma'muumi ma'muumku sida uu rumaysan yahay weeye imaamka wax ku salayn mayne ma'muumka wax ku xiranaya baynu ku salaynaynaa waa qaacido fuqahadeennu ay isku haystaan weeye oo furuucdeedina mar xagga raaciyeen marna xagga raaciyeen walidaalika fuqahadu waxay ku taraan ku daraan qaacidadan qawaacidda ikhtalafa tarjiixu fiiha ilan qawaaciddu waa laba qayboodo qawaacid fuqahadeena isku raacsan yihiin furuucdaadii dhinac bay doortaan qawaacidna masaa'ilkii ku salaysnaa bay marna dhinacan rajaxaan furuucdii qaar ka mida marna dhinacanay rajaxaan kale sii raacsanayd markaasay waxay qawaaciddan ururiyeen sidii siyuuti ashbaah wanadaair uu ku sameeyey alqawaacida ma ikhtalafa fiiha atarjiixu waxa furuucdeedii dhinacee la raajixi culimmadu ay isku qabteen waayo qaacidaday fuqahadeenna laftooda isku hayaan tanaa ka mid a qawaaciddaas masaladani masalo darar badan sababtay weeye taariikhda muslimiinta dhib badanna ummadda muslimiinta u geysatay ictiqaadulma'muum baa la ilaalinayaa oo masaladii sababtay xaramka afar mixraab iyo afar mimbar inuu yeesho iyo afar muadin iyo afar imaam oo shaaficiyadu gaar u tukato maalikiyaduna gaar u tukato xanafiyadu gaar u tukato xanaabiladuna gaar u tukato salaada casar afar aadaan iyo afar imaam iyo afar salaadood baa la kala tukanayaa waana xaramka kacbada hareeraheeda ila masaajida kale qolun baa laga yaabaa inay u awood badatee masaajidka meeshii waa la wada joogaayo madaxyaweyntii baa isugu timid furqayntaa la eg oo xataa salaadihii laisla tukan laaya xaramkii oo la wada joogana arrin musiibo muslimiinta qabsatay bay ahayd waxaadna markii dambe tacasubka madaahibta waa kii la fogaade ay sheekadu gaartay ma laysguursan karaa xanafiyaduna meel bay ka miiseeno markaasay waxay yidhahdeen gabadha ana ninka xanafiye shaaficiye ma isguursan karaan waxay dhaheen gabadh xanafiyaa shaaficiya ma guursan karto laakiin nin xanafi gabadh shaaficiya ah waa guursan karaa inzaalan lishaaficiyati manzilata ahli lkitaab naagaha yahuudiya kristankaba soo muslimku ma guursan karo ha naagta shaaficiyada saa ka soo qaad laakiin gabadh muslima nin yahuudiya kristana ma guursan karaa maya ninka shaaficiyadana saa ka soo qaad baasha halkii gaadhi waad aragtaa sooma labada isugu daray baashu intaa intay ka sii fogaatay bay meelo aan loo baahnayn oo fara badan bay gashay inay shaaficiyaduna ay dhaleeceeyaan abu xaniifa xanafiyaduna ay shaafici dhaleeceeyaan oo xadiid beena la sameeyey gaadhay oo la yidhahda nabigaa wuxuu yihi wuxuu yihi ummadayda waxaa ka soo daahiri doona siraaju ummatii abu xaniifa ummadayda ilayska u bixi doona iftiinku abu xaniifa wey wayakunu fii ummatii rajulu yusamaa muxamed bni idriis adara calaa ummatii min ibliis ummadayda waxaa soo bixi doona in maxamed idriisl waa shaafici oo ummadayda ibliis uga dhib badnaan doona baasha halka la kala gaadhay sooma artaan fogaanshaheeda arrinta noocaasihi waxaa qawaacidani ereygani ereyada saababay buu ka mid yahay waayo juziyaadka nawaaqidu tahaaratiya iyo mubdilaatu salaatiya baa madaahibtu ku kala aragti duwan yihiin waxay noqotay marka ninkaa kuma raacsani waxa waysadu ku asaxdayna ku asixin waxaa salaada ti waxaan kuma xidhan karo anna kaa iguma xidhan karo anna kaa iguma xidhan karo maxaan samaynaa shaaficiyay gaar u tukada maalikiyay gaar u tukada xanafiye gaar ha u tukato xanaabilo gaar ha u tukato meelihii aan u kala badannahay la gelaye xaramkii maxaan samaynaa afar mixraab afar mimbar afar imaam iyo afar muadin aan kala yeelano mushkilada furqada inta allaag muslimiinta gelisay weeye wallah mustacaan wa tukrahu waxaa karaahiye ah salaadii in lagu tukado waraa'a faasiqin nin faasiqa gadaashi nin faasiqaho fisqiga saddex baa lagu muntaa midkood waxay yidhaahdeen qofku inuu kabaa'irta ku dhaco dunuubta kabaa'irta inuu sameeyo laaluush buu qaatay waxbuu xaday ribuu galay darooguu galay iyo wixii a abwaabu zina iyo qatli buu galay qofkan waxaa weeye alwuquucu fi lkabaa'iri aw ilisraaru cala asakaa'iri ama sakaa'irta yar ah. baanu kaba tawbadkeenin oon dhibba lalahayn kabaairta xantaa kamida ogow xanta kabaairtay kamid tahay bahashaana waa bahasha umalaynayo aan ka baqaynin imaamaba inuu ka badbaadi waayo wallah mustacaan inaga mida guud ahaanba waxa labaadee lagu noqdaay waa tarku waajibi inuu wax waajib ku ahaa dayaca uu ka tago isagoo awooda uula ka suga tago waxa saddexaad waxay yidhaahdeen waa inuu qofku khawaarimu sameeyo min baabi alfisq iyo suquuط alcadaala raacinaysa waxyaabaaan xaraam ahayn laakiin anshax xumo ah oonan dhaqan axyaareed ahayn waxaa jira waxaan dembi ahayn dadkana aan ceeb ku wada ahayn laakiin inta akhyaartaa ceeb ku ah waa wax isbedbedela hadba goobta la joogo iyo zamanka la joogo waxaa laga yaabaa halkan inuu ceeb ka yahay laakiin meel kale uunan ceeb ka ahayn hadda idinka su-aal idin weydiiye wadaadkii imaamka ahaa oo moos intuu diirtay dariiqaa socdoo cunayo maxaad helahayde soo lamaydan yaabteen laakiin nin dhalinyaroo moos iska cunaya roblema ma laha haddii wadaadkii imaamka ahaa intuu xaafadiisa ka soo baxo oo dameer soo fuulo uu dariiq isaga maro isaga danaysto magaalada dhan baa ku orin soo hadduu baaskil cayrsado waa la yaabaysaa laakiin ninka dhalinyarada hadduu baaskil iska wato wax dhiba loo arki maayo wax waxaa jira bulshadu goobta la joogo iyo zamanka la joogo dadku ay kala leeyihiin oo qaarna lagula yaabo qaarna aan waxba loo arkin waxaa ka mid a ninkii nin oday oo akhyaarahee weyn oo intuu xeebaha mombaasiya malindi laaba taga macawi soo qaata waa ceeb halkii u dambeysay wey annaga waxaanu soo gaarno arday ka ahayn iyadoo wax macawi suuqa qaba haddaad aragto uu khamiis yahay cid kalaba ma xidhan jirin adiga marka haddaba haddaad banaanka macawis la marto horta dadka inna dadkaasay kugu tirin intii meelaha damac ka geli jirana way ku garbin meesha ala soo soomaa waxaa jira khawaaribu lmuruuhu waxba waxaa weeye waxaan dhaqan sharfeed ahayn nin oday iyo akhyaar iyo sharaf lena wax laga fila aan ahayn waxaa kamid a ah makaayadaha qaarkood inaad fadhiisato nina waxaa jira dhalinyarta iyo ciyaal suuqu isugu tagaan wadaadkii oo meeshaa fadhiya haddii la arko soo la dhihi maayo maxaa ku dhacay wadaadki haddaad tiraada anu baktiga ma cuno laakiin maraqiisaan cabbaa meesha khamriga iyo qaadkii anu ma galo laakiin waan aga farfadhiistaa ka war adiga khamri ma cabtid laakiin baarka lagu cabo hortiisaad baad fadhiisataa kursiga dhigataa adi baasha baktiga ma cabe waan aga warwareegaa weeye waxaa ladihi war ninka nin odaya wey meesha maxaa fadhiisiiyey in kaa naxaysa intay ku yimaada kudh nin meesha iska daa fadhigeeda saas darteed waxaan xaaraam ahayn laakiin camal iyo dhaqan sharfeed aan ahayn dadka akhyaarta iyo sharaf salena ay ka shiixaan haddaad caado ka dhigato milal fusaaqi baa lagugu dari qoladaasaa lagugu dari ninkii sheekh ahaayo halkaa t v-ga ciyaarta ka socota taagan sacbiri haddaa aragtaan maxaad dhahaysaan dadku ma waashay ma dhahaysaan sodadku yar khafiifa ee soodadka waxbaa sikaah ninka dhalinyarada lala yaabi maayo ninba waxbaa lagula yaabaa meelo aan laga filayn baa jira kuwaasoo kale waa inaan lagugu arag iyagana laakiin salaada way asixi oo nabigu alayh salaam ubaraaljawr markuu ka digayey waa kii lahaa salaada way dib dhigayaan isaga daba tukado waan soo tukaday hadhihina waa kii lahaa nabigu sala allahu alayh alih wasalam in la isku isaga daba tukadana asixi bay tilmaantay haddii dad fiican haddii la helayana in la iska riixayn loo baahan yahay waad garatay wa fa'faain ninka fa'da ku celceliya iyo wa tamtaamin ninka ta'da ku celceliya iyo wa laaxinin nin laaxin badan oo afqaloocan dadka qaar waxaa jira laxni lagu imtixaanay qisaska laxaaniinta haddii lagaaga sheekeeyana yaabun baa u dhiman ragay moo haddii ahla abi shayba lagaaga sheekeeyo abubakr ibn abi shayba iyo cusmaan abi shayba muxadisiin mufasiriin aha baa waxaa lagu leeyahay hadday qisaskaa asaxaan aayad qur-aanu waxaan loo joogin buu akriy kaas waaad odaed waaa akriyaysa muxuu yahay wax saxaba ma akriyi karo marka nin laaxin akrinaya laxniga jeligaa loo jeedaaye axkaamtii khalalka gelinaya qofkaana in lagu daba tukado isagana waa laga fiican yahay tamtaamkana in lagu daba tukada ta yihaahda ama fa yihaahda kuwa in lagu dukadu daba tukado haba asaxdee iyadana waa laga fiican yahay naqsi baa ku jira intaa imaamki iyo ma'muumkii haddaynu kaga baxno hadda waxaynu gelaynaa see loo istaagayaa salaada jamaacada raggi iyo dumarkii hay ah, afartii imaam iyo afartii imbar goorma yimaadeen dhamaadeen waxay jiri jireen xilligii dowladdii ashraafta nimankan aala sacuuda markay qabsadeen bay maraabirtii oo dhan xaaqeen hal imaamna waa u sameeyeen waxay yidhaahdeen imaam labaad iyo shaqalkaas ma maqli karo shuuqiyaan laydinka maqlin intaa waa ku fiicnaayeen marka dadka in laisku dubarido hal imaam loo yeelo waxyaaba ay ku fiicnaayeen bay kamid ahayd xilliga hore ay jiri jirtay markay yimaadeen way xaaqeen waxyaaba bedeli waayeen waxaa dawlad cusmaaniya ka soo iyo malaamixdoodiin agteeda mari waayeen asunatu sunadu an yaqifa dakaraani laba raga iyo fasaacidan ka badani waa inay istaagaan khalfa alimaami imaamka gadaashiisa imaamka waxaa la tukanaya waxaad iigu kala qaadaa rag iyo dumar dumarku ha ii dambeeyaan waa iman doonaan raggii baa soo haray raggii ma laba ma gaadhin mise waa hal nin hadday labo iyo ka badan yihiin gadaal bay istaagayaan waadakaru lwaaxidu qofka ragga keligii ahna can yamiinihi imaamka midig buu ka istaagayaa fain jaa aakharu mid labaad hadduu yimaado axrama waa xiranayaa can yasaarihi imaamka bidix intuu ka istaaguu xihanayaa uma yataaharaani gadaal bay u baxayaan in amkana hadday suuragal tahayoo meel gadaal loogu baxa ay ka dambayso wailaa taqadama alimaamu haddii kale imaamka hadduu meeluu ku durka hayo isagaa horay u tallaabsan halkan waxaynu nidhi laba xaaladood weeye xaaladi waa imaamkii maxaa la tukanaya laba qof iyo ka badan oo raga gadaashiisay istaagayaan midigna istaagi maayaan bidixna istaagi maayaan halkaa dhabarkiisa isaga ku aadan khalfiga dhabarkaa la yidhaahdaa ku aadan bay labadaa qof iyo ka badan istaagayaan xaaladda labaad hal qof baa la tukanaya dhinaca midig buu istaagayaa salaada dhexdeedii hadduu qof kala yimaado garabka bidixuu kaga xihan kadibna gadaal bay u wada baxayaan intaba waxay ka sugan tahay nabigeena sala allahu alayh alih wasalam mas'alada markii ragga saa looga hadlayo ama dumar ha joogaan ama yaanay joogin hadduu hal rag iyo intaasoo dumara yihiin halka raggaa uu garab istaagi hadday laba rag iyo dumar badan yihiin raggii gadaal buu istaagi raggaasi yar yar iyo waaweyn ma kala lahaa isku xukm weeye baaliq iyo sabigu isku xukm waaxid weeye nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi wuu tukanayay jaabir ibnu cabdillaahi bidix baan ka istaagay oo waan ku xirtay markaasuu intuu qabtuu midig iga wareejiyey kadibna jabaar ibnu sakri nin la yidhaahdaa yimid oo bidixii istaagay markuu xirtay buu labada yadiina qabtay oo nabigu gadaal noogu isugu riixay buui gadaashiisa saan u istaagno maadaama aanu laba noqonay oo halkii midi midig taagna aan ka badanay saasuu leeyay jaabir radi allahu canhu ardaa waxay wayn xadara rijaalu hadday rag yimaadaan wa sibyaanu caruur iyo wa nisaaun haween taqadama arijaalu raggaa hormari safka hore hadday safkii iyagu buuxiyaan uma sibyaanu caruurtaa ku xigiyoo safka labaad qaadan uma nisaabu kadib haweenkaa ka sii dambayn arrintaasi waxaa asalo ah qisadii nabigu calayh isalaatu wasalaam beytkii umu sulayn uu tegey anas hooyadii markay u yeertay bay guriga meel noogaga tuka tiri anas wuxuu yidhi aniga iyo wiil kaloo agoona baa nabiga la tukanay guriga iyaga iyo hooyaday waa laba wiiloo yar yara iyo hooyadood wuxuu yidhi annaga labadayadii gadaashiisuu na istaajiyey wa ummunaa ummu sulaymin khalfana hooyada iyo ummu sulaymna gadaal bay naga sii saagtay oo keligeed baa saf noqotay kaasina asal wuxuu u yahay haweenku keligood bay safka dambe leeyihiin wiilasha yararkaa xataa ka soo horeynaya wain xadara rijaalun rag haddii ay yimaadaan iyo wa wasibyaanun caruur yaryar iyo wa nisaa haween saddexdaba hadday isugu yimaadaan taqadama arijaalu baa xagga hore wixii soo haree baaqi sufuufta ka ah uma sibyaanu wiilasha erarkaa ku xigi uma anisaau kadib haweenkaa kasii dambaynaya sidaasaa loo safarayaa nabigana ka sugan sala allahu alay wasalam imaamka raggu inuu hormarayo waa garatay wa taqifu way istaagi imaamatu nisaa'i haweenka imaamkooduna wasatahunna dhexdooday istaagi culii haweenku imaamkoodu sida ragga hormari mayso hortoodana istaagi mayso safka hore bartankiisay istaagi oo way la tilmayaan hareeraheeday ku itaagnaanayaan haweenku jamaaco waa tukan karaan qof iyaga kamida ah baana tukin laakiin maxay ragga kaga duwan yihiin ragguna horay buu istaagi imaamku dumarkuna safka hore bartankiisay istaagi arrintaa waxay ka sugan tahay caaisha radi allahu canha wa ardaaha way samaysay oo intay haween tukisay oy adintay oy aqintay bay bartankooda istaagtay waxaa labaad ay ka sugan tahay oo samaysay ummulmu'miniina ummu salama radia allahu canha wa ardaaha iyadana haween bay tukisay dhexdooday istaagtay waxaa saddexaad oo warkaa laga soo wariyey ibnu cabaas inuu leeyaha haweenku way istukin karaan laakiin imaamkoodu dhexda u istaagi culamada qaar waxay yidhahdeen walaa yucrafu lahum mukhaalifu min asaxaabati saxaabo khilaaftayna lama hayo oo ma jiraan halkaasna haweenka imaam noqoshadoodii wey wayukrahu waxaa karaahiye ah an yartafica inuu kor noqdo mawqifu imaam imaamka meeshuu taagan yahay cala alma'muumi inuu ka kor noqdo iyo wacagsuhu imaamku me maamuumku meel kore inuu fuulo ilaa an yuriida alimaamu inuu doonayo tacliima afcaali salaati afcaasha salaadeeda inuu gaarsiiyo baro aw yakuuna alma'muumu uu yahay mubaliqan mid gaarsiinaya can ilimaami ka gaarsiinaya oo fa yunsabu sunno wey wuxuu lihi imaamka iyo maamuumku asalku waa meel siman inay istaagaan saasuuna masaajidkii nabigu ahaan jiray sala allahu alayh alih wasalam midkoodna qayb kore midkoodna qayb hoose ma fuuli karaa ma imaamka mise maamuumka imaamku waa maya inuu baabu tacliim tahay maahani laba mas'alo weeye haddaba daliil u baahan mayada guud daliil bay u baahan tahay baabu tacliim baa laga soo reebina daliil bay u baahan tahay labadabana waa lagu hayaa daliil baa loo hayaa amaa midda mayada xadiidka abi mascuud ansaari radi allahu canhu ardaa ee asaxay wuxuu lahaa nabigu alayh salaam nahaa an yaquuma alimaamu fawqa shayin wannaasu khalfahu yacni asfala min imaamku inuu meel kora ku istaago dadkuna ka hooseeyaan gadaashiisa nabigaa reebay sidoo kale wuxuu ka asaxay nafs lmacnaa xudayfata bn yamani radia allahu canhu waardaahu oo nabiga ka wariyey halkaa waxaan garanay maya diibaan daliil u helay ilaa fii baabi tacliim xagee ka keenteen iyadana fi saxiixi bay ku taallaa xadiidkii sahl ibni sacdi nabigu maalin uu dadka tukinayay sal ly slam mimbarku ku istaagay salaadii buu xirtay dadka waa ka koreeya wuu rukuucay wuu ka soo toosay intuu soo degay oo gadaal u baxay buu sujuuday markuu dhammaystayna waa ku noqdo waa istaagay ragcaddii labaadna markaasuu wuxuu yidhi markuu dhammeeyey arrintaa waxaan u sameeyey litaclamuu salaatii walita'tamuu bi salaadayda inaad ogaataan ood igu dayataan baan saa u yeelay soo baabu tacliimkii ma inaan idin baraan rabay salaadaad aragtaan ios hadduu istaaga lawada arki maayo tii baabu tacliim ahaydna halkaa kaga soo reeb kaas waa imaamka waxaa ii soo haray ma'muumka ma'muumka wax daliiloo gaaroo nahyiya intaan ogahay ma soo aroorin laakiin qiyaasan cala alimaami imaamkana waa qiyaasanaynaa way fuqahadeenu ku wareegeen laakiin wax daliiloo reebayo cad aniga garan maayo hadduu muballiq yahay ee xaajo keento meel laga arkaya inuu istaagaaye dhibaato ma laha laakiin mubaliq dadku ay eeganayaan oo horay joogaa taqiineene muballiq gadaal ku tukanaya maaragta weli nimankan atraagta waxaan ku aragnay masaajidooda ninka mu-adinka ah ee aqimaya ee imaamka muballiqa u ah waxaa u oodan xero xeraduna masaajidka meesha ugu dambaysay uga oodan tahay mikrofon baa ugu yaala halkaasuu ka adimaa halkaasuu ka aqimaa salaada haddii la galo hal saf ay tahay halkiisa soo dhaafi maayo xeradiisa dergadiisa yar buu ku jiraa ku taagan yahay halkaasu imaamka allahu akbar u ku yidhi allahu akbar uu ka haddaba imaamka shan baa ku daba tukanaysa shan keliya toban keliya safka horeba nus ma dhana isna halkaasu ka hadlaya hadhow markii salaada la dhamaystana adkaartuu halkaa uga hayaa isagaa wuxuu leeyahy subxaana allah buu dhihi kasal akri subxaa la subxaa la subxaa markiisu ihahdo waa la dhameeyey ka waxbuu soo qaadi alxamdu lilah buu dhihi alamdullah alamdullah alamdullah alamdullah marka la wallahu akbar allahu akbar allahu akbar allah markaasuu wax qaadi isagaa ilaa uu intiisa dhamaystay imaamku ma ducayn karo markaa kadib baa imaamku ducaynaya roolka iyo wareegiyo camalka waa la kala leeyahay markaasa igu horeysay waxaan leehay wareedha nimanka xeelada ku wadane dambe maxay yihiin taa masaajid kastaoo turki on tagaba sidaan baan ugu tagaa ama kuwa ha noqdan qaybta diyaanadka la yidhaahdo ama kuwan milla guruushka la dhihi jire arbakaniya ha noqdaan kooxdooda waxba isma dhamaan waan isla naqshabandiyadii un siyaasigun bay isku hayaan wax kaloo ay kala duwan yihiin lama arko ayib kala korayntii haddii la diiday xad qiyaasa noo gooya koraynta la diidan yahay waa tee ina salaada asaxaynin ma hal taaka iyo laba taaka mise waa dabaqyada oo kaleeto dhegayso laakiin inkaanaa hadday yihiin fii hayri masjidin meelaan masaajid ahayn masaajid hadday ku wada jiraan dhib ma laha haddii meel banaan oo guri iyo xaafada lagu tukanayo wajaba waxaa waajiba an yuxaadiya inuu ku beegan yahay alsfalu qofka koreeya qaybtiisa ugu hooseysa oo lugaha ah alaclaa qofka kale meeshiisa ugu sarraysa ama alasfalu qofkan hoos taagani alaclaa qofka kor taagan bibacdi badanihi silkiisa qaar ka mida waa inuu la siman yahay waxaan looga jeedaa qofka hoose madaxiisu waa inuusan qofka kore lugihiisa ka hooseynin oo haddii saa laysugu soo aadiyo ay lugtu madaxa qabanayso aynan hoos marayn un madaxuusan hoos marayn haddii madaxu hoos maroo ka koreeyo waxba kama jirayaan salaada shaaficiyada kala koreyntii la diiday wey laakiin haddii ay markii laysku soo beega cabirka uu lugtu madaxa taabanayo dhibaato ma laha wajaba waxaa waajiba an yuxaadiya alasfalu kan hoose inuu qaabilo qofka hoose alaclaaka kore bibacdi badanihi jirkiisa qaar kamida bisharti ictidaali lkhilqati qof abuurkiisu dhamaystiran yahay waa inuu yahay haddii qofkani meesha taagnaayey uu qof waxoogay soo yargotay oo yar hungad ama tuur la yahay waxaan ka soo qaadaynaa qofkanoo wada toosan oo dhammaystiran ma ku beegnaan lahaa baan kasoo qaadaynaaye sida hadda uu yahay ku qiimayn mayna wey in wax muctabaro badan oo adilaah oy u heleen aniga garan maayo waman lam yajid ninkaan helin fi safi safka asalku waa safka booska banaan inaad buuxiso waana sufuufta hore in la dhamaystiro laakiin qofkii safkii hore boos ka waaya waman lam yajib ninkaan helin fi safka furjatan meel banaan axrama wuu xihanayaa keligii baa safka dambe iskaga xihanaya uma yajidibu linafsihi wuxuu usoo jiidanayaa waaxidan hal qof buu min asafi soo jiidanayaa liyaqifa macahu inuu la istaago wayundabu lidaalika qofka la soo jiitayna waxaa uu sunaa musaacadatahu inuu kaalmeeyo gadaal ula baxo masaladan asalkeeda waxaa keenay nabigaa waxaa ka soo arooray axaadiis tilmaamaysa laa salaata limunfaridin khalfa safki safka keligii nin gadaal taagan salaad uma jirto marna wuxuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam nin keligii safka gadaashii ku tukaday fa amarahu an yuciida asalaa salaadii uu soo celiyu amray mas'aladaas see looga bixi karaa safkii waa timid boosna waad weyday fuqahadu qaarna qaybtaa daahirkeeda iska qabsadeen qaarna waxay yidhahdeen wixii daruuraad ah keligaa waa la tukan karaa daruurada waxaabaad ka garan bay yidhahdeen haweenkaba keligeed hadday tahay keligeed baa safa asaasi salaadeedana way asixi laa salaata limunfaridin cumuumkeedana dumarka waa laga soo reebay cumuumkana mar hadduu taksiis galo uu daciifa cumuum oo cumuumkaasi mar haddii wax laga soo saaro wax kale in laga soo saarana waa saaran tahay xaalaatu daruura maadaama dumarkii aan loo ogolayn ragga inay la safato waxaa la mid ah qof raggii uu la safan lahaa booska ka waayey saa darteed uu iska geliy qola halkaasay yidhahdeen qolada waxay yidhaahdeen maya qof buu soo jiidan saasaa wanaagsan si uusan safkii keligii u noqonin qofkaa la soo jiitay laakiin boos buu ka soo baxay ogow qolada diiday waxay yidhaahdeen man qaaca safan qaacahu llahu nabi ala slam saf ninkii kala gooya allaha kala go allaha gooyo ninka saf buu goynayaabay yihahdeen la soo jiidanayo qoladana waxay yidhaahdeen watacaawanuu cala lbiri wataqwa wey biriga iyo samaha ninkan loo wehelyeelaya laa salaatadii si uga baxo tanaa ka muhiimsan bay yidhahdeen axaadiidna waan haysanaa bay yidhahdeen marka mas'alada atacaawunu cala albiri wataqwa cumuumka ah axaadiid khusuusa oo xoogeynaysaan haysanaa oo maxaad haysataan laba xadiid iyo iyo saddex xadiid baan haysanaa bay dhaheen saddexdaa xadiid iyo cumuumka aayadda markaan isku darnaay iyo xaaladii daruurada ahayd waxbaan nooga soo dhiraan dhiri oo nooga soo bixi bay yidhahdeen saddex xadiid mid waxay yidhaahdeen imaamu abaraani baa fi lawsati ku wariyey min xadiid ibni cabaasin wuxuuna yihi nabiga ahi sal slam ida intahaa axadukum ila safi waqad tam qofkiin safkii hadduu soo gaaro isagoo dhammaystirmay oo buuxsamay falyajbid ilayhi rajula yuqiimuhu ilaa janbih qofa soo jiita uu garabkiisa istaajinayo qoladii waxay yidhahdeen kale xadiidkan dacfigiisu daciifu jiddan aada buu daciif yahayo ma kabmi karo wax la soo jiidan kara maaha maxay dhaheen mid kalaan haysanaa oo xadiidka waabisa tabni macban naga wariyo isna imaamu abaraani baa fi lmucjami lkabiir ku wariyey wuxuuna ahaa nin nabigu keligii tukanayay intuu arkay wuxuu ku yidhi alaa dakhalta macahum aw ijtararta maxaad ula geli weyday ama qof usoo jiidan weyday iyagana waxay yidhaahdeen war xadiidka nin mutaham ah ku jiro sariy ibn ismaa sariy ibn ismaaciil la yidhaahdee isna nin wax lagu kabi kara maaha waxay yidhahdeen mursalkanaan haysanaa iyo imaamu abu daawuud fii maraasilihi ku wariyey min mursali muqatil ibni xayaan uu leeya nabigaa yihi in jaa axadukum falam yajid mawdican min asfi safi qofkiin hadduu yimaado safka boos ka waayo falyaktalij ilayhi rajula min asafi falyuqim maca safka qof intuu kala soo baxo ha isla istaajiyo famaa acdama ajra almukhtalaj alla ajir badanaa qofka lagala soo baxay meesha ee walaalkii kaalmeeyey isagana waxay yidhaahdeen waa daciif waxay dhaheen sax mursalnimadu waa daciif buu ku yahay laakiin cillad kala ma leh war hadda labadii hore iyo mursalkaas iyo cumuumkii tacaawunu cala albiri wataqwa nimanyo waxbaa nooga soo dhalaalaye naga iska daayay yidhahdeen calaa kulli xaal intaasay isu geegeeyeene meel banaan un qof iska soo jiida lama dhihin kadib wuxuu yihi mualifku walow taqadama imaamkii iyo maamuumkii asalku imaamkaa horeeya maamuumkuna xaaladaha qaarkood wuu gala istaagaa laakiin ma ka horeyn kartaa imaamka walow taqadama hadday hormarto caqibu lmaamuumi imaamka maamuumka ciribtiisa calaa caqibi limaami imaamka ciribtiisa lam tasix salaatuhu salaadiisa ma asixin wuxuu yihi horta sinaanshuhu ciribtaa la eegaa ee faraha lama eego ciribtaa la eegaa ee faraha lama eego waayo asalka waxay yidhaahdeen kaagnida qofka dhabarkiisa iyo camuudkiisa fiqarigaa weynankiisu waxa la sibanee ku toosan waa lugta ciribteeda amaa faruhu waa la kalaa luga dheer dheer yahay qof baa lug dheer qofna waa lug gaaban yahay qof baa lug toosan qofna waa luqa loocan yahay marka safka haddaan sidna maxaan eegnaa cirbahaan eegaynaa bay dhaheen shaaficiyadu haddaba ciribtaadu ciribta imaamka hadday ka horeyso imaamkaagii waad ka horeysaa masalada ishtiraadka imaamka mawqifka inaan laga horeyninna waa mas'ale ay qabaan fuqahada afartaa markii maalikiyada laga reebo maalikiyadu waxay leeyihiin wejigiisa haddaadan istaagin oo safku sidaa isu qoorto dhibaato malaha halka wejigiisu yahan la istaagin bay yihahdeen fuqahada kalena imaamka in kacbada loogaa xagga kacbada horumarku waxaa kacbada uga dhawowo hal mawduuc bay ku baneeyeen dhammaantood markii kacbada la joogo oo imaamkuna kacbada xaggu ka taagan yahay adna xagga kale aad ka taagan tahay isaga cabaar baa udhaxeeya adna geed derbigeeda ku sujuudaysaa waa la ogolyahay waxay yidhahdeen sababtoo ah imaamku jihaduu qiblada ka qaabilayey jihaan ahayn baad kasoo qaabilaysaa laakiin idinkoo isku jihaa kama hormari karti saasay fuqahadaasi yidhahdeen miqyaaskii horumarku waa xaggee waa ciribta xadiidkuna inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi in lagu daydo macnaheeda laga dambeeyo la raaco ficilkii sida loo raacayay baa mawqifkiina looga dambayn ba yihahdeen saasuuna weligii imaamku ahaan jira nabiga xilligiisii sal l slam wamata اجtamaca alma'muumu wاlimaamu fii masjidin saxa اliqtidaau muطlaqan wamata اجtamaca goortay isugu yimaadaan alma'muumu wاlimaamu imaamkii iyo ma'muumkii fii masjidin hal masjid ay ku wada tukanayaan saxa aliqtidaau isku dayashadu way asixi muطlaqan iyadoon la kala qaadin wain tabaacadaa haba kala fogaadaan aw ikhtalafa albinaau dhismuhu haba kala duwanaado dabaqyaha kala saaraadaan dhismo kala googo-aan ku kala jiraan ha isu dhowaadaan ha kala fogaadaan marba haddii hal masjid lagu wada jiro imaam iyo ma'muum way isu noqon hal shardi un baa la rabaa shardigu waa in mutaabacadii ay suuragal tahayoo dhaqdhaqaaqa iyo sujuud iyo rukuucda imaamka aada ogaan karto si aad ka ogaataba mila an yaqifa axaduhumaa midkood waa inuu istaago cala asaطxi dabaqa kore inuu istaago wey walaakharu midka kalena fii bi'nin ceeluu ku jiro fi lmasjidi masaajidka ku dhex yaalla nina ceel masaajidka ku yaallu salkiisa ku jiraa nina masaajid dabaqyuu baarkiisa kore saaran yahay salaadooda way asixi wain uqriqa haba la xiro baabu saطxi saxiga kore ee la saaran yahay xataa albaabada gala haddii la wada qufulo way asixi laakin yushtarau cilmu in laog yahay ubaa shardiga fi intiqaalaati imaami imaamkii gadgadoonkiisa imaa mushaahadati inaad aragto aw samaaci mubaliqin qofku soo gaarsiinaya inaad maqlayso hadda microfoon baa ku wada filaadayba intaa warku waadix wey wlmasaajidu masaajida almutanaasiqatu isku dhegan almutanaafidatu isuna furan ka masjidin waaxidin bay la mid tahay masaajid badan hadday garabka isku hayaan oo meel dhexdooda la isu marana isu furan tahay hal masjid bay ka dhigan yihiin walow kaanaa hadday yihiin waata masalada dhibka badan imaamka iyo maamuunka fii gayri masjidin meel aan masaajid ahayn baa lagu tukanayaa fii fadaain meel banaan ah banaan baa lagu tukanayaa kaasoo xaraaa dhulban awey aw baytin waasicin ama guri aada u weyn baa lagu tukanaya saxa iqtidaau lma'muumi ma'muumku inuu ku xirta way asixi bilimaami imaamka in lam yazid haddaanay ka badan maa baynahumaa inta udhaxaysa masaafadu calaa alaai mia alaai miati diraacin saddex boqol oo dhudhun taqriiban ku dhawaansho wailaa falaa haddii kala lama ogola wuxuu ku leeyahay banaanka ama guri waasic haddii lagu tukanayo guriga waasaca de waa guri weyn oo isu jiri kara ka badan saddex boqol oo dhudhun inta ay isu dhow yihiinna salaadoodu way isu xidhan karaan hadday kala fogaadaanna salaada iskuma xidhan karaan miqyaaska kala fogaanshuhu muxuu yahay saddex boqol oo dhudhun w iyo wixii ka yarna waa isu dhowaansho saddex boqoloo dhudhun wixii ka badanna waa kala fogaansho waana diraaca mutawasidka ee dhexdhexaadka ee ka gacan gaaban iyo nin aada u gacan dheer midna maaha mid mutawasitu diraaca lagu dhudhumin haddii aad kala fog tihiin oy saddex boqol kane ka badan tahay baa looga jeedaaye salaadii kuma xidhan kartid oo asixi mayso haddii ay dhowdahay oo ka yar tahay ama saddex boqol un tahayna way asixi taasi waa imaamka iyo maamuumka intaasu jira hadday sufuuftu badan tahayna oo dadku aada intuu u farabato oo se u badan karaa dadku kasoo qaal xujaybaabaa la yahayba musdelifaa la ysku xirtay ama carafaa salaadii la ysku xirtay ama dadkuba kacdoomadan socda baa la ysku xidhay salaadii oo banaan weyey ininta loo baxay ma imaamkii iyo qofka u dambeeyaa la isu fiirin maya walow sallaa khalfahu gadaashiisa hadday ku tukanayaan sufuufun safaf badan uctubirat iladrucu dhudhumadii waxaa la tixgelin oo la tirin bayna kula safin saf kasta iyo wasafi aladii qudaamahu safka ka horeeya saf walba safka ka horeeya waa inaanay saddex boqol udhexayn oo dhudhum wey wax ka badan wain balagaba haba gaaro maa bayna alakhiiri safka u dambeeya iyo walimaam imaamku inta udhaxaysa amyaalu maylalba ha noqoto dhudhumayo kilomitraba ha dhaaftee dhib ma laha mar hadday safaf badan yihiin safa safka ka horeeya saddex boqol oo dhudun ka badan yaana udhaxaynin baa la dhihi wey sawaaun xaala baynahumaa naarun dhexdooda dab ha ka shidnaado aw baxrun biyaha u dhaxeeyaan fadhiya yuxwiju u baahinaya ilaa sibaaxatin dabaal xataa webi iyo badi hadday u udhaxayso oo masaafadu dhudhunku intaa dhannayn dhibaato ma laha webiga labadiisa dhinac haddaynu tanaqulaadkii ogaan karno waynu isaga xidhan karnaa wey iyo toga biyaha wada labadiisa dhinac waa isaga xidhan karnaa keliya waa inaad la ogaan kartuun tanaqulaadkii imaamka la ogaan karo aw shaaricun ama jid matruuqun la maro am laa yuusan udhaxayni ama jidkaa gawaaridu wafta ku hayaane hayweyga xataa hadu idiin dhexeeyo dhinaca kale ka taagan tahay saddex boqoloo dhudhuna ayna ka badnayn dhibaato ma leh wax badan baa laydin xalliyey hadda sooma nimankii dadkii biyuhu kala gooyeen idinka hadda waxaa idinka daran jidadkaa laabiyada idinka daran hadda ilan webi iyo biyo hadda isaba haysaan waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiisaan shaaficiyada iyo fuqahadu alaaa miati diraacin saddex boqol oo dhudhun maxay ku saleeyeen ha u malaynin in meel banaan laga keenay laakiin waxaa lasoo dhiraan dhiriyaan kuu sheegi masaladaana fuqahada shaaficiyada waxaa uu tafsiilaad badnaa inta anigu aan arkay alimaam almaawardi raximah llahu taala kitaabkiisa alaawi alxaawi alkabiir masaladan markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay masaladan waxaanu cuskanay sidaa soo socota inta ugu badan masaafo ay nabigi iyo dad la tukanayay isu jiraaneen een taariikhda helay waa salaatu lkhawf markii safna la tukanayey safna fii wajhi lcaduw iyagoo salaad ku jira ilaalinayeen masaafada ugu dheeraan helay intaa wey xilligaa cadowgii iyo dagaalkii jirayna xabadi ma jirine waran iyo fallaadh bay ahaayeen waxa ugu tiira dheeree la haystay fallaadh lagamay ahayd fallaadh gamitaankeed bay taagnaayeen waayo waxay u taagnaayeen difaacu cadowga iyo dhibkiisa inay ka ilaaliyaan bay ahayd masaafaday kaga ilaalinayaanna waa masaafo aan fallaadh iyo kafallaadhi ka soo gaadhin fallaadhiina haddaanu gannay oon qiimaynay saddex boqol oo dhundhun bay noqotay inta ay gaarto warka meesha lagu ururiye maartaa artaa fallaadhi waxay gaadhaa saddex boqol oo dhundhun bay taqriiban gaartaa dadkaana laba saf oo isku xiran bay ahaayeen masaafo ay fallaadha ka celin karaanna waa u jireen qiyaastii imisay u jireen saddex boqol oo dhundhun bay u jireen saa darteed intaasaa ugu badan oon haynaaye saddex boqol oo dhudhun aynu dhahno halkaasaan ka soo qaadanay bay yidhahdeen wuxuu yidhahdeen adugu ka fiican haddaad hayso annagu intaasaanu dugsanno noola u dhawaatay waxa ka fiican ninka hay oo banaanka isa soo dhig ninkan waxaa wax u dhigmaba hayninowna hayninow daliil male markaad tidhaahdo hadi adigu wejka wax kala keen wey may hadduu fogaado fogaanshihii xadid masaasaa lagaa rabaa haddii wixii kala tiraahdo daliil u keenaan kuleenaha anagu marka adigu bay firiqfirqdu kaa dhamaan adiguna ama tan oo kale unbaad soo xagxagan haddaad soo xagxagatana de taayadii maxaad ku haysatay wey taada waxma dhahantee halkaasay fuqahadu ka keeneen masalada salaatu miati diraacina fuqahadu marar badan waxay ka keenaan wax meel aadan filayn saa darteed dad aada aqoontooduna u badan tahay intooda badan fahamkooduna aada u bisil yahay buu ahaaye yaan lagu fududaan in lagu degdegin fuqahada raxmat ullahi alayhim jamiican walow waqafa hadduu istaago kullun mid kastoo minhumaa imaamka iyo maamuur kamida fii binaain guri buu ku jiraa ka baytayni sidii laba guri mid walba dhismuu galay laba guri bay ku kala jiraan bayteyn waxaa loo yaqaanaa labada qol ee gurigaaga ku taalla bayteyn wey ha u qaadani gurigaaga oo dhan bayteyn inuu hadday laba qol kala galaan adoo qolkaa ku jira anoo qolkaa ku jira ma igu xidhan kartaa wey walow waqafa hadduu istaaga kullu minhumaa mid kastoo kamida fii binaain dhismuu dhex istaagay kabayteyni wey aw axaduhumaa midkood baa fii sixnin istaagay dar saddex walaakharuna fii sufatin buu istaagay qolalka dhexdooda halka la maro oo min daarin guri ah aw khaanin dukaan iyo wixii lamida aw madrasatin dugsiyo iskuula fa xukmuhu xukmu lfadaai wey masaladan sida la isugu xiranayo bisharti anlaa yaxuula waxaa sharti ayuusan kala dhex gelin maa yamnacu listitraaqa in dariiq laga dhigto la mara wax celinaya ka shubaakin daaqad aw iru'yati aragtidii celinaya ka baabin marduudin albaab lasoo soo celiyey wuxuu ku leeyahay guryo dhexdooda haddii la isku xiranayo oo guryo la kala gelayo laba shardi in la helun baa muhiima o inay labada qof isu furan yihiin oo isu gudbi karaan isna arki karaan haddayna isu gudbi karin oo derbi u dhaxeeyo ama aynan isarki karin oo albaabka lasoo ceshado la yskuma xidhan karo baabulfadaa iyo masaajidna qaadan mayso masaladan haddaba marka la marayo manhaajka masaa'ilka ugu dhib badan wey masaa'ilka ugu dhibka badan wey waa kay dhihi jireen dhowr mas'alaa la hoos dhigaa ninkii faqiiha faqiihda annaga minhaajin akristay baan faqiih meesha ugu dambaysa u naqinay minhaaj meel loo dhaafoo la akristana ma jirin waxay dhaheen faqiih madaxa taagay oo waan bartay kitaabka oo faqiih baan noqda yidhi oo maanta inuu meel fadhiistoo xero ootoo geed furta doonaya faqih madaxa taagay matruuka iyo mustaridaa la hoos dhigaa masaladiisa saddexaadna ma'muum iyo imaam wayay yidhaahdeen fii ka sixrin wa sufatin jooga qol iyo barsada kale jooga oo kaleeta wey dad qolka iyo barsada jooga hadeed nin reer baadiye oo aqal soomaali yaqaana oo qol iyo barsasay u dhisan yihiin weligiiba arag baa wuxuu rabaa inuu macneeyo qol iyo barso inuu fahmuu rabaa see uahmaa see u dhisan yihin weligiiba arag ha ka saxni wasufatin laba isku dhoweeye say isugu aadan yihiin say isugu aadan yihiin mushkilad ma lehe labadooda ka xagga qiblada xigana waa ninka imaamka laga dhigan rabaa jooga ka xagga gadaal xigana ka maamuumka noqonayaa jooga dee gurigu xagga qibladana waa xigi karaa qolku darsaduna xagga qiblada way xigi kartaa marka xaaladda sidaasoo kaleeta oo qol iyo bersan la ysaga xiranayo waxay la mid tahay laba qol dad isagaga xiranaya haddii albaabadu furan yihiin oo is arkaan irdana ay furan yihiin oy isu mari karaan labadaa haddii la helo shardigii saddexaad ee caadiga ahaun baad shardino intiqaalaatu limaami in la og yahay haddaan la isu gudbi karin ama aan la is arki karin waa la ys arki karaayoo daaqad baa ka furan meesha laakiin meel la mara ma laha layskuma iskuma xidhan karo meel laysu isu mara waa jirtaaye laakiin albaabkii baa lasoo soo celiyo la arko iyadana layskuma iskuma xidhan karo saasuu rabaa inuu ku yidhahdo waqiila waxaa la yihi qowlkana waa asax ikhtiyaaru nawowi weeye waqiila waxaa la yihi tii raafici iska dhe shardigii muqadimada kugu soo sheegay wey in kaana hadduu yahay binaau lma'muumi ma'muumka imaankiisu mamuum dhismihiisu can yamiinihi dhinaca midig hadduu jiro aw shimaalihi ama bidix jiro wajaba litisaalu inay xidhiiraan baa waajiba bixaysu laa yabqaa si aynan iyadoo aynan harin maa yasacu waaqifan qofkaaga wax u saamado labada qof laba dhismaba ku kala jiraane inay isku dhegan yihiin baa qasaba oo meeluu qof istaaga aynu udhaxaynin wain kaana khalfahu gadaal hadduu yahayna wajaba waxaa waajiba anlaa yaziida inaanu ka badan calaa alaaثati adrucin saddex dhodhon waa qowl fi lmadhabi daciifa wey masaladan hore laba mas'alaa hadda soo dhaaftay imaam iyo ma'muum masaajid ku wada jira iyo imaam iyo ma'muum masaajid ka wada baxsan hal suuraa soo hartay walaw waqafa alimaamu fi lmasjidi imaamku masaajidku dhex taagan yahay wاlma'muumu fii fadaa'il ma'muumkuna banaan buu joogaa muttasilin bihi la xidhiira imaamku guduhu ku jiraa ma'muumkuna banaanku joogaa saxa way ansaxaysaa in la isku xirto in lam yazid haddaynan ka badanin maa baynahu ma'muumka iyo wa bayna aakhiri اmasjidi masaajidka halka ugu dambaysaay calaa alaai miati diraacin saddex boqol oo dhudhun haddaynan ka badanin ousan baciid ahayn dhib ma laha walam yaxul uunan kala dhex gelin xaa'ilun wax kale teedoo kale celiyo uusan dhex gelin mila an yaqifa waa inuu istaago qubaalat albaabi albaabka meel ku aadan huwa maftuuxun uu furan yahay hadda masaajidkaa la tukanayaa albaabku waa ballaqan yahay gurigaas ma kaga xiran karaa dhinaca kalaa haddaad albaabka isku aadisood furto waad kaga xidhan kartaa ku yiri salaadaba way asixi oo guriga laamiga ka sheegow mila an yaqifa waa inuu istaagoo kale qubaalat albaabi albaabka efidiisa meel ku beegan albaabka huwa maftuuxun uu furan yahay faidaa صaxat lihaada kan inuu ku daba tukada hadday asaxdo صaxat liman khalfahu dadka kasaa kasii dambeeya guriga ku jirana way asixi aw itasala bihi ama isaga la xiriiree ku dhegane albaabka ku aadanayn laakiin haleelaha kaa haddaan safba noqono hal qofun baa albaabka inoogu aadi kaa markay u asaxday inteena kale safka kula jirtana waynoo asixi wain kharajuu hadday ka baxaba ka baxaan can qubaalati lbaabi albaabka ku aadanaantiisaba kuwa ku dhegani ha ka baxsanaadaan oo hareeraha u kala fidaan fain cadala isagoo keligii hadduu ka yar leexdo can qubaalati lbaabi albaabka meeshii ku aadanay aw xaala jidaaru ama gidaar baa u dhaxeeya xaala jidaaru masjidi masjidka gidaarkiisii baa idinkala xidhay oo albaabihiisiba la xidhay aw shubaakatun ama daaqad weeye aw baabuhu lmarduud albaabkiisa la soo celiyey wain lam yuqfal yaaban la qufulin be lam tasixa sixi mayso ariiqaad u manaysay bayna lahayn bu caawana halkaasaan ku dayeynaa baabu salaati ljamaaca ku dhamaatay wasal lahu ala nabina mamed subxanak allah bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk